salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman walaah amaa bacd casirkan casirkii boqol konton iyo labow wuxuu ka mid yahay cashiradii akida ku saabsan aminaadi muslim waxaan joognay alfaslu saani cashar fii axkaami alqadaa'i wasaxada fasalkan fasalkii laba iyo tobnaadi kana mid ahaa qeybtii shanaad ee kitaabka qismulmucaamala fasalkan wuxuu ku saabsan yahay garfooridda ummad loo garfooro waxaan qablaha la yihaa oo la maamulo qaali la noqdo iyo shahaadaadka marag furidda wixii lala kulmay ee la ogaaday la marag arrimahaasuu fasalkan ku saabsan abuhu yaa buley aagi yaa bul-in waxaa jira ninka qaaliga noqonaya waa nin a naa'ib can illaahi casa wajal ilaa badahan ilaahdaa maamulo tawaliyey addoomihiisiiyo wixii aba ayaa dhidhahda dejiyey adiga wax gaara jeebkaa ka keeni maysa wixii eba dejiyaan frii wixii eebba dejiyey ayaa fulinaysa kole baad wixii eebba dejiyey fulinaysid mansabku halis wey mansabku waa mansab halis culamaa lmuslimiina qadiima wa xadiida culamadii islaamka taqiinay kuwa horiya kuwa dambaba in ay ka wada hadlaayaan oo dood dheer ka taagan tahay qadaha kama adan juli in la dhiilayo gaalnimo ka cararyo iyo nin la gaalnimo fican ag labada weydbana waa leeyahay garsoorku labada dhanba waa leeyahay jaani iijaab oo fican waa leeyahay oo markii intaad qaali noqotid cadaalad eebba fulisid waxaad noqonaysaa aqrabulkhalqi ila allahi caza wajal ilahay kaga dhowmaa markii nabiga uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ka mida dadka oo maalinta qiyaamo hooska ilaa hargalaysa waxaa laga bilaabay imaam alcaadil fii xadiii fii xadiidi sabcati yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa dillu imaam alcaadil baa laga bilaabay kolkaa qof intuu bartay diinta islaamka ummadda u garqaybiyey isagoon qofna dhaqaalaynaynin qofna dhibaataynaynin siday cadaalada eeba u ahay u fuliyey ahlu jannawi nabiga caddeeye xadiidkeedna waarki arki qaadi filjan laakiin nin isagoo garanayo xaq indhaha ka tuuri ahlinaru sidoo kale aqoon la-aan nin qaali noqday ahlinaru idan waxay qaali noqday laba qisadax ah qayboodi labana waa la naaraya min waa la janaynaya wixii weligiisa qaali noqday xukuma yimid saddex qaybood baa laga dhigayaa labaa la naarayaa midna waa la janaynaya goormay sida arrinteed goortii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu noolaaba wuxuu u qeybiyey nin qaadira ah oo diinta islaamkana yaqaan siday diinta u ahaydna u fuliyey oo filbanka iyo nin aqoon la-aan xeer qays iyo wax oo la naarayo ninka yaqaan qofka gaarina waa inay kaa walanaaray iyo mid yaqaan laakiin aan aqoonsiisa diintu ay u fulinin raax iyo qof jeclaysi iyo laalig iyo saqajaan iyo as ina walanaaray marka markii nabiga noolaadaysa ay maanta xawlan saddexdiiba maanta walanaaray hali maanta jano galayeen sababkuna waxaw la heli maayo bakii la janayn lahaa haddii la helana fuka-ad buu noqonayaa mayd idan masabku waa masab halisa alinkuuka wax aada u qiimi badan haddii laga soo baxaa hawshiisa hadaf ee lagu cadaab mudanayo kolkaasaa waxaa ku saarsan nusuus kala duwan oo qofkii qaali laga dhigo mindi afdaran baa lagu gowracay waa soo aras marka mansabkan waa mansab yaable waxa weeye ilaah subxaanahu watacaala unku uumay waxaa ugu qiimo badan bani aadamka isagaa subxaanahu watacaala yii walaqad karamnaa bani aadam idan maamul la qabtaana waxaa ugu qiimo badan wixii ilaah karaamaya bani aadamka maamulintooda baa ugu qiimo badan haddaba adigoo xoolo daajiyey ama dukaan gaday ama beer tabcay oo arin arrimaha adduunyada kamid a adigoo maamulay laakiintu waxay ku faraysaa laa tadlimuuna walaa tudlamuun in maamulka aada qabanaysid si cadaalada diinta waafaqsan aada u fulaysid adiga oo dad maamulay maxaad marayn adigoo bani aadam maamul lagu yiri marka aada buyaan u leeyahay masarkaan aada u dhabeys alfaslu haani cashar fasalka laba iyo tobnaad fi axkaami ilqada garsoonidda xukumyaalkeeda gudaheediibuu u fasal yahay iyo wa shahaada markhaati furidda markhaatidii la ogaaday la furo shahaada waa sidoo kale waa min xuquuqiilah ciddaa kugu le waman adlam miman katama shahaadatan cindahu min allah shahaadaad ogtahay haddaad furi weyday iyo midaadan ogeyn haddaad furtid isku dambi labadaba waa kabiira min alkabaar adiga naar looma dhacayo shirkiga eebba la xiriiriyey fastanibu rijsa min alawtaan wاjtanibuu qawla zuur iska ilaaliya been ku hadlid iyo falan caabudin labada laysku xiriihiye fajtanibuu rijsa min alawsaan inaad alaad caabudo iska ilaali wاjtanibuu qawla zuur inaad been ku hadasidna iska ilaali nabiga markuu sheegay kabaairta waaweynay alaa unabicukum biakbari lkabaa'ir isagoo fadhiyo caadiya ayuu tiriyey kabaairta ashirku billaahi buu yidhi wa cuquuqilwaalideyn goortay soo gaaraysaa sijeed wa kaana muttakican waa fariistay nabiga fajre waqaal alaa wa qowli zuur wa shahaadati zuur alaa wa qowli zuur wa shahaadati zuur alaa wa qowli zuur wa shahaadati zuur xataa qulnaa laytahu sakar mar marka markuu sheegayo cuquuqulwaaliku billah isagoo aadi u sheegayay kolkuu markhaati beenaaro soo gaarayna intuu fadhiistay oo ta-afuray oo nabiga ku wuu ku celceliyey iska ilaaliyo alaa wa qowli zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qowli zuur saddex goor buu nabiga ku celceliyey idan markhaatiga iyo allaha labadaba laba arrimood oo halisa wey fii axkaami alqadaa garsoorida xowliyaalkeeda gudaheediibuu u fasal yahay iyo wasahadaad markhaati furidda wa fiihi halaatu mawaad saddex maado ayaa ku sugan almaadatu aluulaa maadadii koobaad filqada garsooridii ayay ku saabsan tahay awalan tacriifuhu tilmaanta qadaha alqada waxaa weeye bayaanulxakaam xukumyaalkii oo la caddeeyo axkaamtii asharciya ee diinta loo nisbeeyey iyo watanjiibiha axkaamta oo la labay ka koobantaa cadeyn la cadeeyo axkaamtii iyo fulin la fuliyo ilaa qaadihu ciidamo hadduusan lahayn wuxuu kuma fuliyo xukunku qiimi male xukunka wuxuu qiimi ku leeyahay tanfiid inuu jiro oo aw shareecada xukunka awood iyo suldad fulitaan waa inay jirto marka iska hadlid keligeeda waxba maaha muslimiinta fadwada waa anfacda in wixii iskaana ee muslimiinta ku yimaada ay wixii aqoonyahana ee diinka garanaya u taga kadibna looga jawaabo calaa khilaali qowlihi tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin qadla markay noqoto waa ka duwan yahay fatwo fatwaha qofkii muslim ee ku yimaadee ishkaal ku jira oo ku yidhaha masaladaasee la yeelayaa waad u sheegaysa laakiin qadla goortu yimaado laba iska horjeedaa imanaysa mid waxbuu sheeganaya kuna kaasuu ku inkiraya markhaati baad raadinaysaa bayinaad samaynaysaa kitaab baa la maraya xukun baa kadib la ridaya horta xukunka la ridaana in la fuliyo wixii xukunka uu noqon karo dil buu noqon kara wax ka fudud buu noqon kara in la fuliyo idan taxriifuhu taxriifu lqama allaha tilmaantiisii waxa wey cawod allahu bayaanu lxakaam xukumyaal la codeeyo wey axkaamtii asharciyati ee sharciga loo nisbeeyey iyo watanfiiduha iyadii oo la fuliyo weeye laba xukmuhu diinta islaamka qadaha maxay ka qabtaa alqada garsooridu min furuudi isaga filaan faroodyaalkeed ayay ka mid tahay waxaa weeye ummaddii beled kun walba hal qaali inay leedahay hadday jiddoo kale tahay magaaladii oo dadka ku nool aada u tiri badan yahay maxduud bil hadday yihiin hadda jiddo sideed iyo toban qaali baa jirta waa inay sideed iyo toban qaali iyo labaatan qaali joogaan laakiin raabiq oo kale waa tuulo dadka degan kooban yahay hal qaali baa ku tir marka dadka inuu wada qaali noqdaana ma aha in la qaali waayaana ma aha waa in qaali jira marka intii meel gaara ku noolba hal qaaliha ah inuu jiro idan waa min furuudul kifaaya faradyaalkaa labada u qaybsama kuwa laysaga filaan karo oo haddii qof muslimiinta ka mid a ah uu sameeyo ambaaqi iyo dembi loo haysan min furuudilkifaayaat allaha waa saas oo kale khudbada waa sidoo kale hadday muslimiinta meesha degan alkhatiib oo khudbada u jeediyeelayihiin nabadood waa lamid dugidda meydka la dugayo waa sidoo kale furudulkifaaya waa in meydkii dhinta muslima ee bani aadama wax duga la helaawo haddii magaalada tan intuu meydinta la duugi waayo magaalado dhan baa dembiga gelaysa iida waa sidoo kale idan qadihii muxuu ka mid noqday alqada garsoorida min furuudilkifaaya isaga filaan waajibyaalkeed ayaa qaduhu ka mid yahay ee facala alimaam dadka ninka u taliya korkiisii waxaa an yansiba inuu joojiyo fii kulli baladin beled la arka dhammaantii gudihii min bilaadi wilaayatihi qaaliga dalku xukumo kamida wa in qaadiyan inuu joojiyo garsoore yanuubu garsoorahaasaa ka naa-ib noqonaya inta imaamka imaamkii weynaa dadka xukumayey qaaligaasaa ka naa-ib noqonayo wuxuu uga naayib noqonayaa fii tabyiini ilaxkaam xukumyaal cadayntood gudaheed asharciyati loo nisbeeyey diinta iyo wa ilzaami raaciya raaciyadii ku dhejinteeda biha axkaamtii lagu dhejiyo oo markii xukunkii la fuliyo qofkii lagu xukumo ka gadaalna in la fuliyo oo wixii la xukumay la fuliyo ilsaamku waa ka waislaa ilsaami raaciya dadweynihii ku dhejintooda biha bilxakaami lagu dhejiyo daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa yaxilu ma banaana litalaahatin saddex qof yakuunuuna saddexda ay yihiin fii falaatin meel banaanaho min alardi dhulka ka mida ah, eela hadday saddex ka badan badanba iska daayeen saddex qof meel banaana joogaan dadmi iskaba daaye ilaa amaruu waxay ka madax yeelaan calayhim iyaga korkooda axadahum saddexdii midkood baa amiir laga yeelay marka dadka qaarna waa in amiir noqdaan qaarna ay ma'muur noqdaan howdanimo qiimi male anta amiir waana amiir ma yasuuqulximaar taasi inay dhahdo oo kala dambayni ayan jirin nolol ma aha haddaad maqashid afcarbeedka markaan kala dambayn jirin afcarbeedka fawdaa lagu yihaah laakiin afsoomaalka edab darro wey fawda haddaad maqashid waa edab darow waa meelaan isma qali jirin oon kala dambayn jirin oon xaqna xaqnimo loo aqoonsanaynin baatilna baatilnimo loo aqoonsanaynin dhaqanka soomaaliya yaallow fawdo dhaqankaa soomaaliya yaallow waana midkay gaalada dimuqraatiya ku sheega dimuqraatiya macnaheedu waxaa weeye qof wuxuu rabaa sameeyey alla laga baqayaa ma jiro diin loo hogaansamayaa ma jiro wax la xurmaynayaa ma jiro ahad loo naxariisanaya caruur iyo haween iyo waayeel ma jiraan waxaa weeye waxaa doonta samee cid dabagelaysaana male haadihii dimuqraadiya edabdaradaas weye midda dimuqraadiyada loo yaqaan ay gaaladu dadka ugu yeerayaan marka bal hadday abaalgihii dahab ku bixinayaan soomaali baa dimuqraadiyadii dabaqci qofba wuxuu rabo iska sameeyey qof la arkaa wuxuu rabo ayuu iska sameeyey ha u geeyeena dahab wa ilaa nidaamka islaamku ashuraad ogolya waa la wada tasanayaa waxaa madax laga dhiganayaa inta meeshaad joogtaa qofka ugu taqwo badan ina akramakum cinda allahi atqaakum ya-umu lqowma aqra'akum likitaabillah ilaa kitaabkiisii qofka ugu yaqaana madax laga dhiganaya intii kalna waa maqlaysa isna waa dadaalaya xajaaladii ay buu fulinaya markaa waa la kala dambaynaya haddaan la kala dambayn adduunya waa lumaysa haddaan alla laga baqin aakhara waa lumay idan aakhiriya adduun labada waa asaaskaa midna waxaa weeye ismaqlid midna waxaa weeye alla ka baqid aakhare waxay ku hagtaa alla in laga baqo adduunkana wuxuu ku hagaagaa in la ismaqlo haddii ismaqal la waayo adduunya lunka alla ka baqid haddii la waayo aakhare lunka daliilkeeda xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cirbaad ibni saariye uu wariyey markaa asxaabta nabiga uu waaniye wacdiyey fii aakhiri ayaami xayaati maalmihii nabiga noloshiisa ugu dambeysay ayuu waaniyey waanidii bay asxaabta elin weyday culuskeeda waa garteen dardaara inay tahy waana caadi ahay waxay yidhahdeen yaa rasuulallah kaanaha mawcidatu muwadi'in faawsiina waanadaada maanta sudro marka wasiya nooga dhigo xubnina noogu samaysid aan kolka annagana ku dhegnay wacdi maagan waa dardaaran nin socdaad u ag tahay markaa dardaaranka si culus baa loo qaataa wadigana si sahlan baa loo qaata kaanahaa mawcidatu muwadicin fawsina kolkaa nabiga muxuu yihi uusiikum bitaqwa allah dardaaranka koobaad een idiin dardaarmaya alla ka baqlin wey kii labaad muxuu noqday wasamci wataac ismaqlid iyo kala dambeyn wey labadaanu ku dardaarmay nabiga wuxuu ka digey waiyaakum muxdathaati alumuur diin kaamila oo hufan oo tifqiran ayaan idinka tegey yaan diintan laga tegin oon kolkaa loo kicin arrimaha wax ka jirin waiyaakum wa muxdathaati lumuur taana wuu ka digay nabiga calayhi salaatu wasalaam labaduu dardaarmayna waxay ahayd usiikum bitaqwa allah wasamci wataac kolka qofka markaa talinaya inuu kheer islaw ka dhashay waxba shardi maaha uusan baraar imaan ahaanin wainta amara calaykum cabdun xabashiy wainta amara calaykum cabdun xabashiy nimankuu nabiga la hadlaya carabi quraysh wey waa dadkii bani aadamka isula weyna abidka tuma ayaan fikiraynin xabashaa idin xukumay hadduu rabo ninka idin madaxda cabdi xabashi ab ha noqdee idinku ismaqloo kala dambey markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinka maanta jiray waa min anbaai ilgeyb ayuu nabiga sheegay wuxuu yihi fainahu man yacish minkum bacdi fasayara ikhtilaafan kasiira haddaad dabaday noolaataan muramo badan iyo booqad arki doontaan maxaa yeela facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiina almahadiyiina min bacdi tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajid kolkaa khilaafku nabiga tilmaamaya khilaaf diina wey marka khilaafka diiniga xaligiisu marjic buu leeyahay waxaa loo noqonaya calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin almahadiyiin bacdi xaqdoon haddii layahay warku waa gaabanya laakiin haddii hawe lagu socdiyo dalaal abadkeed la heshiin maayo abadkeed la heshiin maayo haddii laakiin xaqdoon la yahay fa calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin maxaan labadeena isku hayna cara ha la cunay yaan la cunin qubuuraha lagu wareegeysa yaan lagu wareegeysanin xabaalaha la dhisay la dhisin waayahay maxaa ilaah yiri maxaa nabigii yiri wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allah marka hadaad adigana xaqdoon tahay ana aan xaqdoon ahay mawduucaan isku hayno alkitaab wasunaan u bandhigaynaa maxaa eebba ka yihi arrintan maxaase rasuulka yihi wasalah wabaarik waxaa noo yaalla kitaabaan waxba lagu dhaafin oo eebba yihi maa faradnaa fi lkitaabi min shay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay hadaa bayaanu linnas inuu intuu shay walba kor joogsaday tiftiray iyo inuu babnan gudaha ku sido alkitaab wasunna markii laysu geeyo wax maqan male markaa kutubtii waa taallaa maraajicdii islaamkaa taal kutubtii kun sano ka hor la dejiyey kalbukhaari wa muslim wa maaja wa abi daawuud sunankiibaa yaal kun sano ka hor la dejiyey muwada imaami maalik markaa bayaankii rasuulka iyo kitaabkii eebaa labadiiba yaal baa laga helayaa masaladii loogu noqdo marka muran idlaa iyo qajaja inta farayska geli waxba kuma yaalaan waxaa cad marka xaqdoon baana la ahayn xaqdoon baan la ahayn oo ilaa laba xaqdoona wax kulmiyaa jira taasi mushtaragoo labadan qof ay wadaagaan baajagtaba sunna marka waa kan rasuulka laa yaxilu ma banaana litalaahatin saddexa qof iska daa inka badana yakuunuuna hadan fii falaatin meel duuroo meel ardi kamida iskabadaa degmo oo degmada iyo magaalada ma ahaan karta nidaam la-aan xataa banaankaan ahaan karin ilaa amalu waxay ka madax yeelaan calayhim korkooda axadahum qofkood saddex khadaru mansibi ilqadaa garsooridda jagadeeda halisnimadeedii jagadan garsoorid layaha waa jaga halis ad daran khadaru mansibi ilqadaa garsooridda jagadeeda jagada halisnimadeeda mansibu lqadaa garsooridda jagadeeda min akhtari ilmanaasib jagooyinka kuwa ugu halisan ayay ka mid tahay wa acwamiha jagooyinka tan ugu weyn sha'nan xaal id huwa qabuhu ama garsooridu waa niyaabata naaib noqosho can illaahi tacaala eebba laga naaib noqdo wey wakhilaafa waxa weeye gadaal marid lirasuulihi baa laga khaliif noqdoo laga gadaal maray sala allahu calayhi wasalama falihaada in garsoorku halis yahay darteed ba xasala waxaa ka tegay minhu min alqada garsooridii waxaa ka digay rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama wanabaha ummadda wuxuu ku baraarujiyey ilaa khuduuratihi halisnimadiisa biqowlihi goorta nabigu yihi man jucila qofka laga yeelo qadiyan garsoore bayna annaasi dadka dhexdiisa ka garsoore qofkii laga yeelo faqad bidaca la gowrac bikayri sikin mindilaan baa la gowracay haddii mindi lagu gowraco waxba ka hadlay maya laakiin mindi haddii lagu gowraco soos xariirin ma ama silic dil ma waqaala waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu calayhi wasalama alqudaatu garsoorayaashu halaahatun waa saddex waaxidun mid saddexdii kamida ayaa filjanna janna galaaya qiyaamada watnaani laba qaalina finnaari bay ku jiraan faama aladiikii fi ljannati jannada ku jiray farajulu nin wey carafa alxaqa diinta bartay waqadaa bihi diintii waxay qabtay xukumay kaas jannuu galay ka labaad warajulu nin carafa alxaqa diinta yaqaan wajaara ka salleexday fi gartuu naqaayay gudaheediibu xaqii uga leexday fahuwa kaa fi nnaar kan la casado xaqaa loo cadaabay mid ka xun wafijirun min wey qadlaa xukumay lilnaasi dadka calaa jahlin ninba ma yaqaan kalyaanigu ka soo baxay kaali baa laga dhigay wuxuu xukumayaana muslimu marka hadduu rooma ka soo baxo jaamacada talyaaniga ka bax wuu talyaani qaali u noqdo dugsi ma geli garsoora laga dhigay waa qaanuuni baa la yiri sababta wuxuu xukumayaa hadee diinahay xeerkii qowska wax bani aadam sameeyaa hor yaalla kolka isagaa qaali a ah laleeyahay kani kow naartu hore ka gelayo warajuluni kalaalinnaasi dadkii xukumay calaa jahlin aqoon la-aan korkeed fa huwa fi nnaar kaasna naar buu galaaya ibnu marjin wuxuu yihi kalimatu qaadi fi luga alcarabiya ciraabka markii loo noqdo waxay la manquus sulusahii ciraabihii baa laga lisqaamiyey kelimatu lqaadi waa is isimna ciraab saddex buu ku leeyahy isimna jasmuusan lahayn alrafcu waalnasbu waaljaru saddexdaabuu isim leeyahy fi lilasmaa'i min dalika alrafcu waalnasbu waaljaru ama waalkhafdu walaa jasma fiiha marka markii qaadi la ciraabayo marka la godaayo iyo marka la hoos dabaayo labadaa goor ma muuqanaysa xarakadi waa la qadara laakiin goorta la kordhabayo in alqaadiya baa laleeyahy markaa manquus baa loo bixiyey tulusa ilaahay baa ka maqan saddexdii iraabadii ku lahaa oo godniin iyo kordhow iyo hooslowa buu kordhowgiina cadaan u wataa labadii kale ma wad ibnu wardin wuxuu yihi tanaaba dhaliil ugu firay maxaa loo noqonaya qaali banaanka gaba xadbeera tabco baqaalad gabana furo laba socoo irmaana daydayo banaanka isaga mar haddii kale durba magacaybaba dhaawacama manquus baa layihi tanaa qaali ugu filan buu yihi daliil inuu noqday manquus an hulusayi ciraabihi laga nusqaamiyey oo lama goy karo alqaadiyu ma dhihi karo filqaadiyi ma dhihi karo labadaa filqaadiy baad le alqaadi markii uu marfuuc yahay oo haada alqaadi qaadigii waa kan hada alqaadiyu khabar bay noqotay godimay marartu bilqaadiyi haddaad tiraahidna marartu bilqaadiyi dhihi mayso labadaa goor xarakadii waad qadari laakiin markaad kor dhabayso ina alqaadiya waad oran idan tanaaba ugu filan buli waxba inuusan qaali ahayn magaciisiibaa dhaliilan oon ceebta xaqulahaa heli karin manquus wey tanaa ku filan buli wa qaala cabdiraxmaan ibni samura saxaabi la dhihi jiray baa oo nabiga u yimid buu yihi war cabdiraxmaan waa kula talinaya weligaa intaad nooshahay darajiyo bani aadam maamulkii hadalbali fidnada koowaad meesha ka dhacayso dhan meeshaa haddii meel mansaba oo jagaa qof loo sameynay qof baa raba madaxweynihi laga dhigo ama in gabarnatoore ama wasiir ama janar laga dhigo wixii xilka haya inay dadka meeshaa ku nool imaandeeyaan yidhaahdaan ninkaana ugu roona gaadhi laga dhigo madaxweyne laga dhigo oo inta isagii loo yimaadaan la yidhaha waryaa hebel waxa ku dhaamo malehe ummadda adiga hogaami waataabsay diinta islaamka qabataawey markaa qofkii shakligaas lagu magacaabana ilaah baa u gargaara laakiin dad leefta maayo oo nin walbuulaya gambarka anigaa ku fariisanay ma banaana waa arki doontaa axaadiisteedii maanta waxaan tarshiixa la yihaa oo qofka intuu isaga israsaxa ummadda u yeeray boodoos dhaho lacag bixiyo walaayi wax miisaaleeyoos yidhaahdo hali haliga dhiga gobarnator haliga dhiga wasiir haliga dhiga baarlaman haliga dhigo wax banaanay diintu qabtaa maa laba arrimood baana meeshaan ka muuqata awalan inuu qofkaasi maqruur yahay oo khaldan yahay oo isla weyn yahay ayaa meeshii ka muuqata markuu noocaa yahayn shaydaan baa ku laba maamulkiisiiyo isagiiyo ayadha gurigeed labaabaay laba inuu danaystay yahaa meesha ka muuqa oo wuxuu meeshaan ugu qamaamayo inuu wax ku urursadu rabo hantidaa ummadda iyo xoogaha amalku taylaynta magaca ah iyaariyo sharafka loo sameeyey inuu ummaddana xasuuqo isna wax urursadu rabo ilaa qofka garanaya xil qaran ku degdegi maayo adigoo banaan joogid heli karaana mas uuliyad dhabal u fidisaneen wax laga bixi karaa ma markaad nabiga qowlkiisii dhegeysta waqaal wuxuu nabiga yihi licabdiraxmaan u yihi yaa cabdiraxmaan ibni samura saxaabi jaliilow laa tas'al ilimaara amiir noqosho ilaa warsan dhiishaha layga dhigo iyo gabar rasooraha layga dhigo midna ha oran yaa cabdiraxmaan ibni samura laa tasal ha weydiisan alimaarata madax noqosho fa inaka adiga in cutiitahaa haddii amiirnimadii lagu siiyo min hayri mas'ala adoon weydiisan inta xagee baa lagaaga kaalmeeya calayha imaaradii korkeeda ad amiir noqotay howlihii ilaaha kula qabanaa kuu sahla ee wayn ucdiitaha haddii amiirnimadii lagu siiyo can mas'alatin tarshiix iyo warsi aada warsatay xaggeed wukilta adaa lagu wakaalanaya ilayha imaaradii baa lagu wakaalanaya wa hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi sayaxrisuuna dadku waa dadaalayaanu cala alimaada inay amiira noqdaan bay ku dadaalayaan korkeed wasatakuunu waxay amiirnimadu noqon doontaa nadaamatan qoomamo iyo sallaytay noqon doontaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda adiga jawaarixdaadaada maka loo wici karin markii ilaah hortii lagu geeyo oo ilaah uu ku weydiiyo laa tazuulu qadama cabdi yowma alqiyaamati xataa yusal can arbac can cilmihi maadaa camila fiihi wa can jasadihi fii maa ablaah wa can cumrihi fii maa afnaah wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fii maa anfaqahu intaas ba ka bixi karine kolkii ay umad tuulo dhan lagula xisaabtamo haddana oo lagu yidhaha tuuladan maxaad ka qaban jirta ama haddii kale gobol ama umada dhan aad tii waxbaa boqora waxbaan madaxweyneha adaa meeshaad ka bixiya sayaxariisuuna dadkii baa dadaalayay cala alimaara amiirnimadii korkeedii bay ku dadaalayaan wasatakuunu waxay amiirnimadu noqon doontaa nadaamatan qoomamo yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda fa nicma almurdica qofka wax nuujisa waa la jecel fiican nicma almurdica qofka qof nuujiya waa fiican yaho waa la jecel yahay wa bisa alfaatiqa faatima gurisada waxaa weeye hooyo sidii loo jecel yahay a waktiga ilmaha la gurin jiray la gaara markaasaa naaskii malmal iyo wax laga marina ilmaha naaskii loo diida ilmihii oohin iyo buuq iyo qayli iyo dagaal dhulka lama dhigan bilaa maslaxadiisii lagu jira warwareejin inta gey aana sii xagga gey qof kale u dhig habartaa laga qariyo marka tan gurintii dhibaatadaanay leedahay laakiin murdacadii waxbay leedahay haddaba adigoo yihi waxbaan kala goynaya kanaan dilaya kanaan xiraya kanaan gadaa yeelaya habar ilma gurinaysaa tawmadolama ku nacaysa ibniwardigu yaa buleey wuxuu yihi ina nisfa annaasi acdaau liman waliyalaxkaama hada in cadalu haddii ninka garsooruhu aadib yahay dadkoo laba loo dhigay nisaan la maxaa jira dadkii laba isla siman wey qaarna daalimiin weeye qaarna madluumiin wey adigii gartaa noocday cadaaladii ilaahbaad fulisay qofna kama eexan qofna uma eexan kolkaad sidaa yeeshay waxaa kula cola daalim oo dhan muxuu rabaa adilayn ka waran fa kulluhum acdaa cid wax kugu falaysa mara maxaa jira kaad garta u noqdayna waad moolo duugtay midkan garta aad siday naftiisii waad moolo duugtay waxaysad ka qaaday waa ku ogyahay kol waxaa la yihi gar exeed qofka naqow xataa kaad u naqdaa kugu og maalinkaas hadhoon la iyo guulin helay haysanaya laakiin guryaad loo horixinayo gurigii markuu taga muxuu leeyay war qaalli maaha suug wey shardoon lacag ka dharjiye lama hadlin waa kuma ninka saa kole waa kaad garta u naqday eed u horbiixisay eed u naar gashay eed ilaah ku kala dhimateena xaqa uga booday kiibaa wuxuu ku leeyahay wax ku lugeyni kaasana waa geed laalusu qaata oo iimaan yunuub shardoos i dejiyey ilama hadlin kaad xoo qabatay kolka maxaad umaynaysaa kaad ka exatay kolka kii garta lahaa eed ka dhacday dartiisii iyo cadaaladiisii kaa muxuu ku oranaya wilka alla kula googuleeyey wuxuu imariyey kii kalna muxuu ku leeyahay imayo kiina muxuu ku leeyahay wilka alla kulawilku ila gooy marka markaad tahay exlow jaa-ila wax ku raba maro laakiin markaad caadil tahay arjaal kuma rabo markaad xaq sheegto nin baatil wataa kuma rabo markaad qof toosan tahay tuu kuma rabo kun haddaad sheegtaa beenaalo kuma raad dadkii waa iska soo horjeedaa idan bal dadka qaarkiis aad kala dhimatiin kulligooda kala dhimanin samicna murbica muujisaa barwaaqale wafisa alfaatima gurisaa baaslow afar waxa wey laa yuwalla alqada garsoorkii lama siiyo man yadlubu qof raadiyey qof raadiyo wax lii dhiiba looma dhiibo laa yuwalla alqada rasuulkii lama siiyo ma yadlubuhu qof dalbay laa yembagii ma haboono an in la cuskiyo la tiriyo mansibulqadaa garsoorka jagadiisii lirajulin nin in la siiyo ma haboona talabahu raadiyey aw lirajulin in la siiyo yaxrisu dadaalay alxusuuli gacan ku dhigid korkeed ku dadaalay caleyhi alqadaa qadihii gacanta lagu dhigo sababtu waxaa wey liana alqadaa garsooridda tabiicatun wey waa wax laysku daba joogo alliya addoommadii baa kugu daba jooga sakiiratun culus wa ammaanatun ammaanadu wey cadiimatun wey laa yadlubuha maba raadinayo ilaa mustakifun nin fudaysanayo bishaaniha iyada xaalkeeda fudaysanaya unbaa raadiya mustahiinin xaqirayasaaya bixaqiha xaqeeda laa yu-man aan laga aamin noqonin ayaa yakhuunaha inuu iyadii dhagro wayacbad inuu dheelo bihaa qabihi wafii daalika ku dheelid qabihii lagu dheelo gaali ardaala waa ninkii qofka daalimka ah edbinlah qofka madluumka ahna xaq marin leh marka ninkii sidaa laga rabay ardaal hadduu noqdo oo wax baranaya lacag iyo gab iyo khamriya intii loo keena hada wasalaam uu yira kolkaasoo magaaladuuma dumin soo sidii nagu dhacday dhici mayso agugi mayso sadka luga ku dhufanaysa teendha udulaxasi laga bixiyey ay noqonaysa wafii daalika arrinkaas gudihiisa waxaa ku sugan min fasaadi diini diinka oo qasmoo labma iyo walbilaad dalki oo qasmoo labma iyo walcibaad addoomihiiyo hallaaba ma waxbaa ku sugan aan laa yutaxamal dusha loo adkaysan karin walaa yutaaqu aan la awoodin weligaas yaa daraadeedba qaala rasuulullah ragweyne rasuulkii wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina anaga rasuulkaa waalla rabbiga garlagu caabudaa ku leertay laa min weli inaanan siinaynin haada alcamala camalkan aniga eeba ii dhiibay axadan qofna inaanan siinaynin qofkaasoo yas'aluhu su-aasha aw axadan qof xarisu dadaala caleyhi korkiisa u dhiibi maayo markii nabiga calayhi isalaatu wasalaam ay geeridii soo dhowaato baa oda cabaas oo adeer cali u yimid wuxuu yihi waryaa caliyo dadkaa reer cabdilmudaliib ah, isagaa reer cabdilmudalib toban iyo laba wiil buudas wiilasha geeridii horey u batay cabaas laakiin waa daahay rasuulka kadib buu noolaa nabiga iyo cali waa inan wiille wey nabiga cabdullaahi cabdilmutalib baa dha calina abiaalib cabdilmutalib baa dha marka xamse cabdilmutalib iyo cabaas cabdilmutalib labada ayaa reerkii reer cabdilmutalib ah odayaashii ka soo hanuntoo muslim noqotay abaallaha waa kii nabigii faraaka gelina raggii kalna waa iska geeriyooday idan markaasaa ah, cabaas nabiga arkay jiradiis indhuhu ku turkan wuxuu yihi cali reer cabdilmudalib waa garan karaa geeridooda cabaas baan soo noolaa ninkan maxameda ka kici maayo xanuunkan maanta il geeriyaad buu leey reerkana kala xanuunaday u dhimanayaanna waa ka kici maayo maxamed xanuunka maanta aynu u tagna inta naftii ku jirto usmiid iyo maan leeyahy andahna taladii nagu dhaafa meesha adeer cabaas andahna war waa il geeriyaad baad leedahay hadday tii rabi berri kuu timaado taladii nagu dhaaf cabaas baa yihi may oran mayna maxaa jira may hadduu yihahdo weligeedna odan maysa ilaa mayadii baa diinay awal buuna dhaartoo tii wallaahi inaanan tale u dhiibay qofii weydiiyey marka markaynu weydiina aniga cali haddaan anaa ka aqaan odaga adiga adeeru ah laakiin anigu isoo koriyey oo ku hoos wuxuu ku odhanayaa la idiin dhiibi maayo hadhowna ummadda intee dambe waxay ku odhanaysaa la idiin dhiibi maayo nabigaa idiin diiday oo diidadii nabigaa daliil noqonay marka weydiin mayna adeer banaanka ma odagiina waa qancay odagiina waa qancay marka baashi cali bay u timi cali bay reerbaasii timid wararkii mamnuuc kama noqon diinahaan oo marka abuubakar iyo cumar iyo cudmaan ibnu jancali bay geedi u timid markii dambena awlaadulcabaas baaba haysatay ilaa maasha allah waa ninu cabaas awow dheer u yahay ninuu dhalay ma awow dheer ninuu u yahay oo cabdullaahi ibnu cabaas awow kale u siiyey ayaa qaba cabaasiyiin bay la baxeen iyagaa dowladdii in badan hayay laakiin maalinkaa nabiga haddii la weydiiyey maya unbuu orana kolkuuma yimaadaana reerkaas ciidamada qade aloorana war meel fariista nabigaaba idiin diiday sidii abidar ku dhacdoo kale abidar baa yihi maa meel ii dhiib inahaa amaanatu wasaqiiratu wa inaka la daciif buy ninkii anoo muslimaa tahay toosano iska dabacsan baasun adag buu baahanta abuudar yaa saa u dayey markii xalay waa kii nabiga ku yihi daciifa ah. awsangeed keligii unbuu iska dhig yamsi waxdahu wayamuutu waxdahu wayubcatu waxdahu shibaduu ku xabaalanya imaa anaga qowlkii rasuulka wey wallaahi baan ku dhaartay laa nuwali inaanan siinaynin hada alcamala camalkan oo kana axadan qof yasaluhu weydiiye ow axadan qof yaxarisu dadaalay aleyhi korkiisa waqaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama inaa anaga lan nastacmila shaqaalayn mayno calaa camalina hawsha ilaahay ii dhiibay oo maamulka ummadda ah min araadahu qof doonin shan shuruudu tawliyati alqadaa qofka kan waa jaami ah loo dhiiba maaha bal shuruudda ay leedahay qofka qadaha loo dhiibaya dhegeysi taasi ibnu shan buu gaarsiinaya laakiin sheekha waa soo yareeyey wuxuu yihi shuruudu tawliyati ilqadaa garsoornimada isu dhiigideeda shardiyaalkeedii waxa weeye kuwa kan laa yuwalla lama weliyeelo looma dhiibo mansibu lqadaa garsoorka jegadiisii ilaa man qof maahe ay tawafarad buuxsantay fiihi gudihiisa asifaatu tilmaanaha alaatiyatu iman doona kow alislaam qofkan qadlaha loo dhibaa muslim laleeyahay oo dadka xukumayo waa in horta muslim gaal muxuu sheega bal gaal ayoo duuriya gal baa waa gaali lagu leeyay waalgariib hadday kuwii muslimka sheegayaan muslimka sheeganayey ay iyagii ka fiican yihiin kuwii gaaladana oo beenbeenta ay gaalada dhigta uusan gaalkii ka leexanayn laakiin qolada muslimiinta manhajkii rabbaaniyayba u dejiyey ay ka leexanayo oo ammaanadii iyo garsooridii iyo ballan oofintii iyo run hadday gaalo guda gashay oo muslimkii run laga la-ayo oo ballan oofin laga la oo toosnaan laga la-ayo suu adduunya dabaga doontay maaha alislaamu garsooruhu marka koobaad nin muslima ha noqdo laba caqlu nin wax garanayo ha noqdo lama rabo maduun ama dabaal caqligaba ku yaryahay lama rabo kolkaa mashaakilka u imanayo intooda badan caqli bay u baahan yihiin alislaamu islaamnimiyo alcaqlu waxgaradnimo waalbuluuqu qaangaarin waa inuu noqdo ninka garta soonaya waa inuu qaangaar noqdo alxuriyatu waa inuu gofgobo madax banaan noqdo addoon la leeyahay isagaa baantia wuxuu qaban kara male alcilmu qof yaqaan ha noqdo bilkitaabi qur-aanka waa sunna xadiidka rasuulka qofka qaali noqonaya laazim ayaa yakuuna waa inuu noqdo yacrifu alkitaaba wasunna kitaaba rabi alcaalamiin iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof yaqaan baa la doonay oo qofaan qur-aan iyo xadiis min aqoon muxuu sheegay alcilmu aqoon bilkitaab qur-aanka eeba la yaqaan wasunna jidkii nabiga la yaqaan macrifata ma shay aqoontiisu yakli bi wax ku xukumo waxaanu xukumaya nin garanaya waa inuu yahay oo aayaatulaxkaam uu yaqaan alcadaala garsoorid qofka qof garsoonayo waa inuu yahay ka gadal caafimaadka jisiira oo loo baahan yahy nin dagaalamiyaqaano reeryahay ama nin indhale waa an waa inuu garsooruu yahay samiican mid wax maqlaaya basiiran mid wax arkaya mutakaliman mid hadlaaya cabdiqaadir rabo waa yakuuna qaaligii waa in noqdo samiican mid wax maqlaaya oo basiiran arkaya mutakaliman hadlaaya qaali akhras oo goray xablaah oo carabla muxuu sheegaya lama rabo kolkaa qofkii waa inuu jisman wa caqlan wa ruuxan wa haqaafatan jirka iyo caqliga iyo maskaxdiyo maanka qof caafimaad qab waa inuu daahiya waxgarad lacabqale waa inuu mashaakilka intooda badan ba caqli inuu ku xaliyo amnaad nafsiyo idaa ka badan baa u imanay kolkaas waxaan raba in dhamaystiran adaabulqaadi garsooraha usluubka laga rabo calaa man qof korkii waxaa tawala alqadaa garsoori bahanta an yaltasima inuu laasimo aladaaba taaliya cidabtaan imaanaysa inaan laga warin kow an yakuuna waa inuu qaaliga qaaweyyan mid xoog lala raba oo casimadiisu iyo niyadiisa labaclabac lama rabo qofkii oyaba la oynaayo kaa muxuu kala hagaayo in calool adag baa la rabaa haddana min gayri onfin naxariis laabata ka xasuuqa lama rabo oo xoogiisu xoog uu ummadda baabi'iya lama rabo an yakuuna waa waain qaaligu yahay qawiyan in xoog leh oo niyo adag iyo casiima leh min gayri onfin aan qahar iyo burburin iyo xasuub dadka ku samaynaynin waa layinan min jilcan oo naxariisi ku jirto waa inuu yahay min kayri dacfin laakiinna halaabe aan habar bawda ka qaadan karin lama rabo daciif lama rabo waa inuusan daciif ahayn laakiin dabacsan yahay xataa laa yadmac yuusan daraynin fiihi gaaliga daalimun mid daalima in u xarug leexiyo yuusan damcine walaa yahaabuhu gaaliga gallafsanaantiisa iyo adeygiisa in xaq u sheegan karaba waa laga cabdoonaya walaa yahaabuhu yuusan ka haybaysanin saaxibu xaqin qof jible wa an yakuuna waa in qaadigu yahay xaliiman mid dulqaad badan fii gayri mahaaba uusan ahayn haddana dulqaadkiisu mid baqaya aan waxba ku karin oo haydaysan ayuusan noqonin xataa laa yatajara yayan ku dhiiranin calayhi qaaligii sufahaau lkhusuum kuwan doodaya duuflaaladooda yaya weerarin an yakuuna qaaligii waa inuu yahay yaa anaatin deganaan midu saaxiiba seglabood casabya oo marka qof lala xanaaqaya lama rabo daa anaatin deganaan midu saaxiiba waa inuu yahay iyo wa rawiyatin fikir bikayri mamaadala haddana iyadaa nafteeda mid xaqii meermeeriya oo su u maanta bariyeynayo goorta la gaala dadka iska tegaya lama rabataa walaa ihmaali arrimaha muslimiintu leedahay loo keenayo nin dayacayo waanu sanayn oo intuu iska geliyo un duruujka oran ayaa iska dhaafa waayo kuuna baaliga waa inuu yahay faatinan min caqli badanooda basiiratin aragti weynu saaxiiba fii kayri ijaabin in isla weyn lama rabo binafsihi la yaaban wala istikfaafin nin fudaysanayo bikayrihi isagunbaa wax isla aqaaliga dadba wax lama aha lama raba kaas wa an yakuuna majlisuhu goobtuu garta ku naqaayaana waa inay fii wasal balad beledkuu qaaliga ka yahay xuduntiisa waa in maxkamada laga dhigo wasiican ka gadaalna goobtu waa inay waasac tahay yasacu lkhusuuma dadkiisaki inta dhagaysanaysa meel qaadi karta waa inay tahay walaa yadiiqu waa inayan ciriiri meeshii noqon ala shuhuud hanishuurti markhaatiyaalka mare furaya luqluq lama raaco yacdil qaaliga waa inuu garsooro bayna almutakhaasimiin mutakhaasiman labada isaysata ama dadka isaysa waa inuu u garsooro fii laxwihi manacsigiisa midin buu dhowraya midna nabadahayo lama rabo ama midkoodna hadayi ama haddaad dayda kii kalena day oo daymadii indhaha manacsigii cadligii baa lagu daray yacdilu waa inuu garsooro bayna almutakhaasimiin sheekayshayso fii laxdihi daymooyinkiisa iyo wa nadirihi dhowridiisa iyo wa majlisihi goobtiisa wa dukhuuli geli caleyhi korkiisa loo galo ninkaasii shuruux la dhihi jiray oo intuu caqliga cilmi ka batay tay umar la yaalay baa markaasaasay umar qaali galay markaasaa nin yahuudiga usoo dacwooday shurax alqaadi nin kala dacweynaya waa ku macali ibn abi aalib warqad buu u jiray cali ha yimaado dacwo loo hays suraaxul waxaa u wada yimi yahuudigii iyo cali oo saga u wada yimi wayayaay suraaxul qaali wuxuu yihi macali ibni abi aalib baad isagoo taaganlalikasa kolkaasuu iyo fariiso yahuudi xaggee fariisa buu caligii si yahuudiga gambar maayo siyo fariisan maayo ada alla ku raali noqon maha adigana kuma banaan calinimadeydii gurigeydaa la joogaa maanta labishan shataan lahay ama waadna wada fariisini ama waa wada taagnaanina marka intaan gartay naqideediiba la gaarin soo dhaweyskii iyo muqaabaladu baa cadli iyo garsoor lagaa rabo marka shuruuxul qalbi cali baa kusii korbuubay ninkii laga yaabay ee cumar xikmadiisa ka yaabay qaaliga ka dhigay cali baa kusii korbuubay kolkaa markii gar la keeno wuxuu dhihi jiray cumar radia allahu canhu qadiyatu walaa aba xasan laha gar la maqaayo cali loo hayni tolkay jir gar la maqaayo on cali loo hayni intii nabiga asxaabta la hadlaayeyna aqdaakum caliyun buu ku yihi gar naqa cali kuma haysaa rag intiisii kale markaa garsooridii iyo qadaha xil lagula mid maahan markaasuu yihi qadiyatun walaa abaa xasan lahaa shiddatun walaa abaa bakrin lahaa sidaa laga dareeray waa la gaaloobay meeshaa meeshii abuukayay kow iyo toban ciidan yuu hal subax bixiye oo murtajiintii ku bixiyey markii nabigiina dhintay abuubakarna la duubay ee dadkii aqaaqoo la yihi oo diinta tan waxaan ugu soo xeebanaynay maxamed badu maxamed maxaa lagu balaayo alka dhaqaaq abuubakar wuxuu yihi magaaladii masuurkaas ayuun qasud diinu waana xayun buu yihi oo maxay noloshayda ku firan tahay diintiiba haddii laga baxo anigoon loog ilaa waxay ahayd inta nebigu gaarsiiyey inaan kasii wadan diinta sii faafiyay ahayde halihii nebiga oo islaamnimo ku ma ana nool kala dareeray kow iyo toban cel buu bixiyey keligiisna nool buu ahaa markuu toban ciidan bixiyey oo jaziir carabiya ah ridowday oo qolada meel aadiyey iyo isna keligiis heelaayo hal faras intuu qaatiyo seef muu reerran ku duunay oo kasoo jaabajaabay abuubakaru guul baa marka lala soo noqday jasiiradan islaamkaa lagu soo celiyey kolka abuubakar nin aan la heli karin ayuu ahaa laakiin qallo markay noqotiyo garsoori cali lagula mid ma ahay marka daymooyinkiisii iyo dadka soo dhoweyntii waa in oo ninka qaaligaa yaxdilu bayna almutakhaasimeyni fii laxdihi milicyaalkiisa wa nadarihi dawridiisiiyo wa majlisihi fariisintiisiiyo wa dukhuuli gelid caleyhi qaaliga la galo oo falaa yuasiru falaa ma doorto qaaliga khasman nin dood wata duuna aakhara mid kale fii shayin kuma doorto oo min daalika qadihii kamida waa yaxdura waa inuu yimaado majlisahu qaaliga goobtiisa alfuqahaa dadkii diinta yaqaanay waa inay yimaadaan waa ahlulcilmi aqoonyahanadii ummaddu waa inay yimaadaan bilkitaabi qur-aanka yaqiina wasunati sunnada nabiga yaqiinay ka gadaalna waa yusaawirahum waa inuu la tasado fii arrin gudaheed yashkulu adkaato caleyhi qaaliga korkiisa culama allahi maxaa yeela waa inuu yiraa toddoba waxaa weeye maa yalzamu lqaadi taxaashiihi waxyaalaha la raba qaaliga inuu aada uga fogaado maxaa kamid a maa yalzamu lqaadi qaaliga waxaa ku laazima taxaashiihi inuu ka dheeraado kow yalzamu lqaadi qaadigii waxaa ku laazima anyataxaashaa inuu ka fogaado umuuran arriyaal kasiiratan fara badan wayabcud inuu fogaado canhaa umuursi wahiya kow an xukuma inuu garnaqo wahuwa qadbaan hadduu calaysi yaqaanigi ama jirayi ama baahanyi kaadiyo caraday hayaan kale ku tahay ma banaan raxmaanka intuu tago iska soo fudaydiyo isagoo tagay oo caadi ah markaasuu wax fahmi karaa kolka qaaligii oo la irba goynayo balaa bursan cara ahay baahiba ahay jirra ahay kaadiba ahay looma ogola inuu qaaliga garnaqo yaxkuma inuu qaaligii tarnaqu ka fogaanaya wahuwa isagoo qaadubaan caraysan aw shaacir isagoo dareemaya bita'asurin xoogaa xanuuna min maradin jiro aw juucin baahi aw cadsin oon aw xarin kulay aw bardin qabow aw saamatin noogmo noogmo aw kasalin wahsi intuba liqowlihi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yaqdiyana xaakimun garsoore yuusan xukumin bayna snayn laba qof dhacod wahuwa qadbaan sawarisu qadahayaa buu leeyay meesha tan inagu agtana qaaliyaasha qaalun bay kamid ahaayeen korta wishka la yeeriyo qaaligii la waaya waa u dhamaatay haddana hadhow kolkay shaqada dhamaata unbuu qaaligii baxay qaaliyaasha meesha saas maa shaqada ibaatinkeedii iyo ka tegideeda mina laguma xukumo si sax buu qaaligii siiman oo maalmeed laakiin casirku ku tukanaya meesha hadaba marka maadaama ninka kan xukun eeba loo dhiibay kolka horena akhlaaqiyo iyo diin imtixaanka laga qaaday saa yeeli haye in la oran maayo kolka qaluhu waa ka sarreeyaa wilaayada xukunka wuu ka sarreeyaa amiirka iyo meliga qaaligu hoos imaana ilaa diin buu matilaa qaaligu ninkaana siyaasuu matilaa marka wilaayadii gudahaysa ninkan amiirka laakiin qaaliga wuxuu xukumayo diin wey idan isagaa garanay marka haddii sidaan balayey dhibaatooyinka ninku dareemayo iska joogaya gaalibu imamaya maxkamada ilaa xaasika bal inta la sheegay wahuwa kadbaan aw shaaciru isagoo dareemaayo bita'asurin min maradin xanuun aw jiicin baahi aw xabsin on aw xarin kuleyd aw bardin qabo aw shaamatin nagu aw kasalin waasi sideed liqowlihi sala allahu calayhi wasalama laa yaqdiyana xaakimun garsoon ayuusan karnaqin bayna ifnayn laba qof dhexooda wahuwa khudba isagoo caraysan laba an yaxkuma waa inuu garnaqo biduuni xuduuri shuhuudin wuu iska dheeraynaya wuxuu ka fogeynaya garan lahayn markhaati uusan xukumin an yaxkuma inuu xukumu ka dheeraanaya biduuni xuduuri shuhuudin markhaatiyaal joogidid laanteed saddex an yaxkuma inuu qaaligii u xukmiyo linafsihi isaga nafdiisa oo haddee qof isa qabtaan isaga qaali qaalli uusu noqdo laga yeeli maayo aw liman dad inuu xukuma laa tuqbal aan la aqbalay shahaadatu dadka mara furidoodii lahum iyaga aan loo aqbalay kalwalad ilmo uu qaaliga dhalay yuusan u xukumin walwaali adoogiisaa lasoo dacwo yuusan xukumin wasawjati naagtiisa maxaa jira cadaalad kasta haddii uu maro cadaalad kasta haddii uu maro waxaa laleeyahay waa la tuhmaya intay tuuru iman lahay qolada iska wareeji waxaad wax wadaagtaanba gartood hageli garana qamida ugu qaandaran wey laba qofoo kala gar daran laakiin aan kuu sinayna kuu kala dhow mid baa labadii qof ku xiga midna xoogaa waa kaa dulsan marka garta waxaale midkan lagu aanaynayo kuxilo adiga waa loo gargarin gar la galo taa ka qaandari adduunka ku imamayso limaada waxaa weeye markaad cadaaladii fuliso ood run sheegto waxaa lagu leeyay wuu xelay haddaad tidhaahda inta waaxida lagu dhihi lahaa midkaan xagaaji af qaraabada kisi oo ku joogto haddaad tidhaahid ilaah baa ku naaraad marka gar uga daran nin gar galay waxaa ugu daran laba qof ha isu kaa keentay labada qof kuuma sina mid baa lagu aanaynaya midkaa lagu aadeynayaa gar kale waa laga gardaran yahay kolka ama cadaaladaad ka tegi ama exlo unbaa noqon lagu dhawaca marka qaaliga arrimaha waa looga diday dadkaasoo dhanba gartooda ina jaqaali kale u gey waxaa dhihi midaan qaraabanahay iyo mid kale haysaya khali fulaan taga hayaxkuma inuu uxukumo iska fogeynaya linafsihi uxukuma naftiisii aw liman dad laa tuqbalu shahaadatuhu an lahum loo aqbalay kalwaladi ilmuu dhalay walwaalidii wixii isaga dhalay wasawjati naartu qaday afar an yaqbalu iska ilaalinaya inuu qaaligii ogolaado riswatan laaluus calaa xukmin xukun korkii uu ku laaluus qaato daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama lacnatullah eebba weyne lacnadiisii calaa raashi laaluush qaate calaa raashi laaluush dhiibe iyo walmatashi laaluush qaate filxukmi garta gudaheeda kuluush qaata raacish baa u heliya oo riwaayaadka qaar ku yimid oo dhexdhexadiye waxaa weeye nin laaluushkiibuu bixiyey midna waa u qaatay midna labadaanu waa dildilaalo kana waa ka soo qaaday kana waa u keenay saddexdaaba malaaciin bilacnatullah eebba naxariisu laga fogaado cala raashid laalush bixiye walmurtashi laalush qaate fii xugmi shan an yaqbala inuu qaato oo aqbalu ka fogaanaya hadiyatan uu hadiye ka qaata miman dad aan lam yakun ahaan jirin yuhadiihi mid u hadiyeeye qabla tawliyati ilqada intaan qaalin lagaa dhigin dadan wax kuu keeni jirin inay markii qaal la dhiga kuu keenaan taas yaadan yeelin ka fogow haddaad qaali tahay liqowlihi صلى الله عليه وسلم u daliila man istacmalnaahu qofkaanu shaqaalayno calaa camalin camal oo farasaqnaahu anu waxsiina رزقا cunta siino fama akhadahu wuxuu qaato bacda daalika kor haddaan anigii howlgeliya waxaan u talagalay siiyey ka gadaal wuxuu qaato fahuwa huluulun laga ri wax lagu naaraayo wamaa kaana linabiyin an yaqulla waman yaqlul yaati bimaa qalla yowma alqiyaama kolka wixii mushaharkii qaali lagaa dhigay mushaharkaagaa xalaala wixii kale maya mar bay soomaalidu xalaashanaayeen markaasaa la yihi qaaliyaalkii wixii loo qoraa ku filaanlo dadkii bay wax ka qaadqaadanayaan maalinki daba qaaliyaalkii baa la kulmiyey waxaa la aasaasaa laydinka sheegay waxay yidhahdeen waxaan u qaadanay laaliif maahe beel kabu beel kab waxa weeye lacagtii mushaarka loo qaymiye waa anfici weyday kolka waxa dilkaas lagu kawaya ma ahlaalis maclale maa macnaha aqalo kama dhisano baare kama falane waxa weeye waxoogaa yarbaa qofkii ku siinaya karta lahaa ee arrinta kuu keena dilkaa maalinka caruurta nolol maalmeedkii buu ku jira ee kolka adiga odagii baa lagu leeyay dawladdu ama bil lagu filan hana siiso haddii kale waxaa yeelan laacayna banaanka agamarto xeshiyaha gacadka laclacaa lagu yiri kolkaa laaliisu soomaalidu waxalaasaa loogu dhaqmi markii dambena magac baa loo bixiyo hawl fudaydin so inay wax maanta beri ku dhammaadaan qarshaf karjaf maragtid ha gacanta ka hay af anjega muxuu waa la iska xalaalaystay haddana marka garsooridii iyo qalihiiba laguma koobin fii kulli majaal wasiirkii baa warqadaadii saxiixayni shukadaad siini wasiirki faman duunahu wasiiryo wixii ka dambeeyey ninkan kuu gudaaya ama wax kuu qabanaya male haddaadan gacanta ka hadlin kolkaasaa waxaa loo bixiya halufoodaidin aweyga aweygaa lagu le ninkaan nin duceeye maaha waalid baa duceeye sheekh baa duceeye dadkii ducada lahaa maaha wuxuu ku leeyahay dantuu kuu qabanayo waa ka raadi baa ooma tukadaa oo majis inankiisa oon ducada kolka adiga siuu kaaga calalaysa wuxuu ku aw idcadin ayad cadaagina waa shahagi waa hal fudaydin gaflaan galayma yeela markii ilaahay dushana bedelin oosan doonfaar iyo daanyeer naga dhigin oo kiskarbaad daanyaree nagu nacay subxaanahu watacaala waa noo xisaan faray dembigaan gallay waxaan waa ka weyna man istacmalnaahu qofkaan shaqaalayna calaa camalin camal korkiisa oo farasaqnaahu aan waxsiina risqan waxsin famaa akhadahu wuxuu qaato bacda daalika waxaan siinay ka gadal wahuwa quluulun wallahu aclam